الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام باب التشهد wuxuu baab u yahay in la ataxiyaadsado oo ataxiyaadka la akhriyo waxaana lagu magacaabay tashahud lianna atashahuda juzءu min ataxiya ataxiyaadka waxyaabuhu ka kooban yahay waxaa ka mida shahaadateynka bal huwa afضal ma fiih wa ahamu أجزائه ataxiyaadku waxyaabuhu ka kooban yahay kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mida atashahud walidalik baa taxiyaadkii qeyb ka mida lagu magacaabay qiimaha uu leeyahay awgeed tashahud baa lii can cabdillaahi bni mascuudi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi callamanii waa i baray rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalam atashahud ataxiyaadka kafii xaal qacantaydu ama kafkaygu bayna kafayhi labadiisa calaacal dhexdooda ay ku jirto oo qofka markaynu si weyn u salaamayno maxaynu samaynaa labada qacmood baynu gacantiisa dhexda u gelinaa marka kafkiisa cabdullaahi bni mascuud baa labadii nabiga u dhexeeyey calayhi الsalaau wasalaam kamaa yucallimunii siduu ii barayay asuurata suurad oo min alqur'aani qur'aanka ka mida yacnii siduu ataxiyaadka ii barayey waxay la mid ahay siduu qur'aanka ii barayey attaxiyaatu salaamuhu iyo weynaysiintu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay attaxiyaat ay altasliimaat wاltaciimaat weynaysiinta iyo salaanta dhammaanteed ilaahay baa iska leh wsalawaatu salaaduhuna dhammaantood faral iyo sunnaba ay lilaah ilaahay baa iska leh wاطayibaatu wanaag dhammaantiina lilaahi ilaahay baa iska iskale falahu ayibu min alqowl walahu ayibu min alficil walahu ayibu min alasmaa walahu ayibu min asifaat magacyo wanaagsan iyo tilmaamo wanaagsan iyo ficillo wanaagsan iyo wixii wanaagsanba ilaahay baa iskale assalaamu nabadgelyo iyo magaca alle ee wax badbaadiya calayka korkaaga ha ahaato ayuha nabiyu nebiyahow waraxmat ullaahi naxariista allana korkaaga ha ahaato iyo wa barakaatuhu khayraadkiisa badan albarakatu waa khayrka badan weyn asalaamu nabadgelya ha haata calaynaa korkayada iyo wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin iyo addoommadii alle wanaagsanaa ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanuu jirin ila allahu alla mooyaane wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan cabduhu addoonkiisii inuu yahay iyo warasuuluhu kii uu soo diray wa fii lafdin waxaa ku yimi idaa qacda markuu u fadhiisto axadukum midkiin fii salaati salaadii falyaqul ha yidhaahdo waa amar attaxiyaatu lilaah wadakarahu ilaa dhammaadkii buu sheegay wa fiihi waxaa kaloo ku guda sugan fainakum idinku idaa facaltum sidaa haddaad samaysaan faqad sallamtum waxaad salaanteen calaa kulli cabdin addoon dhammaantii addoonkaasoo saalixin wanaagsan addoonkaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday fi samaa'i samada ku sugan iyo waalardi dhulka yacnii insi iyo malaa'igba jin iyo insiba iyo malaa'igba waa salanteen wa calaa cibaad illaahi asaalixiin wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku yimi oo ku sugan falyatakhayar ha ka doorto min almas'alati baryada iyo ducada maa shaaa wixii uu doono markuu ataxiyaad ka dhammeeyo xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ataxiyaadku inuu yahay rukni inuu yahay ka ugu dambeeya salaada marka laga baxayo rukni inuu yahay ama ka dhexe salaaddu hadday leedahay laba atixiyaad hadday leedahay ka hore saynu soo marnay waa sunna weeye haddii laga sahwiyo lagu celin maayo oo dib laga samayn maayo sujuudu sahwi baa lagu kabaya xadiidkii cabdilaahi bni malik bni buxayna waataynu soo marayni nabigu calayhi salaau wasalaam markuu ka sahwiyey haddii barheer looga tagana waataynu nihi waa salaaddu waa ku buraysa waa xaalad dhexe laakiin kan dambe waa rukni wey marka in loo fadhiisto waa ijmaac sida ibnu xajar iyo nawowi ay soo naqliyeen fadhigaa ugu dambeeya tashahudka in lagu akhriyaana jamaahiiru salafi wاlkhalaf baa ku tegey xadiidkani wuxuu kaloo tilmaamay siiqaة الtashahud التaxiyaat lilah والصalawaaت والطayibaat aلsalaamu عalayka ayuha الnebi inta badanna waxay ku kala duwan yihiin bilow ayay ku kala duwan yihiin kani waa muttafaq عalayh isagaana ugu xoog badan alimaam اlbazaar wuxuu hi aصaxu waahbatu waashharu buu sanad ahaana isagaa ugu saxiixsan uguna sugnaansha badan oo bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay ragga soo warinayaana ay ugu caansan yihin ibnu xajarna waa xoojiyey oo wuxuu hi walaa khilaafa fi dalik taana layskuma khilaafsan marka waa tashahudka xagga sixada ugu xoog badan walow imaamkeenna shaafici uu dooranayo xadiidka muslim altaxiyaat almubaarakaat alsalawaat alayibaat lilah waxaa kaloo yimi altaxiyaat alzaakiyaatu lilah dhowr baa yimi dhowr saxaabi laga soo warinayo waxaa kaloo xadiidka lagu tilmaamay qofku markuu tashahudka dhammeeyo wixii dantiisa ah adduuniya aakhiro inuu ku ducaysanayo falyatakhayar min almas'alati maa shaa riwaayadka qaar waxaa ku yimi maa axabba min adducaa'i maa axab wixii uu jeclaysanayo min khayray addunya wاlaakhira inuu ku ducaysto kaasi waa tashahudkii wey marka haddaad kaa imaamu shaafici iska joogtayso laa baas kan cabdullaahi bnu mascuud haddaad qaadato ayib kuwa kale haddaad qaadato laakiin afdalku waa inaad intaba intaad xafiddo sidii nebigu samaynaya marba mid aad la timaado haddaad doonto mid badso wafcal cibaadaة ida tanawacat wujuuhuha bkuli ma waradat litafcala الsunaةa fi اlwajhayni wtaxfad الsharca bidi nawcayn taa waxaa kaloo ku sugan dee inaad waxaba xifdinayso oo markaad cilmigeeda u baahato aad odhanayso waa nooca iyo nooca iyo nooca ila waad ku camal fashay kunaa nastaciinu calaa xifdi اlxadiiثi bilcamali bihi waa kii marka haddaad intaad intaas soo jeer dhigato ay kuugu dambayso maalinna aadan dhaqan gelin waxba ka xasuusan maysid laakiin haddaad isku daydo inaad dhaqan geliso waad xasuusanaysa can cabdiraxmaan ibni abi layla qaala wuxuu laqiyanii waxaa ila kulmay kacb bnu cujra radia allahu tacaala can faqaala wuxuu uhi alaa uhdi laka hadiya waar hadyad ma kuu hadyadeeya ina nabiya sala allahu alayhi wasalam hadyaddii buu sheegay kharaja calaynaa waanugu soo baxay faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa rasuula allah qad calimnaa waanu barannay kayfa nusalimu calayka sida aanu kuu salaamayno waa taxiyaadki asalaamu alayka ayuha nabiyu waraxmat اllah fakayfa nusalii calayka sidee baanu kuugu salinaynaa qaala wuxuu hi nabigu quuluu dhaha allaahuma ilaahayow salli ammaan calaa muxamadin nabigaagii muxamed ahaa iyo wacalaa aali muxamed aalkii muxamedna ilaahayow ammaanoo ku sali aalkiisuna waa xaasaskiisa iyo qaraabadiisa dhow calaa axad اlaqwaal kamaa sallayta qaraabadaa dhowina waa banuu haashim iyo banulmualib kamaa sallayta sidaad ugu salliday calaa aali ibraahiima nebi ibraahiim aalkiisa oo nebi maxamedna ku jira calayhi salaatu wasalaam innaka adigu xamiidun mid la mahadiyaa tahay majiidun sharfan sharafu saaxiiba allaahumma ilaahayow baarik barakee calaa muxamadin nebi iyo wa calaa aali muxamed kamaa baarakta sidaad u barakaysay calaa aali ibraahiim innaka adigu xamiidu majiid halkanna waxaa la yidhaahdaa alsalaatu alibraahiimiya baa la yidhahdaa iyada lafteedu noocyo kala duwan iyo qaabab kala duwan allahuma salli calaa muxamadi wa aswaajihi wa duriyatih sa bukhaari ku timi iyo qaabab kala duwan bay ku timi fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid qaar baa lagu daray walow aanay kala fogeyn iyadana qaababkaas in lagu dadaalo aada bay u fiicanta haddii mid la laasimana dhib maleh oo la xifdiyo xadiidkan waxaa deliishanaya culimmada ku tegey nebiga in lagu salliyo fadhiga ugu dambeeyaa inuu rukni yahay oo haddii laga tago salaaddu ay burayso waana sida ay ku tageen shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay deliishanayaan quuluu waa amar waa waajib bay yidhaahdeen rukni ah xanafiyada iyo maalikiyaduna waxay yidhaahdeen waa sunne waxyaaba ay deliishanayaan waxaa ka mid a ah. xadiidkii hadda aynu soo marnay cabdilaahi bni mascuud ee ataxiyaadka lagaga hadlayay markii ataxiyaadka la dhameeyey maxaa la yidhi uma liyatakhayar min almas'alati maa shaa ataxiyaadkii markii la dhameeyey kadibna ducaysaa la yidhi waxaad doonaysa ku ducayso salli lama sheegin mawdicuna waa mawdicu bayaanin wa tacliim bay yidhaahdeen walaa yajuuzu taakhiiru اlbayaan can waqti اlxaajati wاlbayaani wاtacliim meel u baahan caddayn iyo bayaamin iyo dadka in wax la baro nebigu kuma sheegin bay yidhaahdeen khilaafkuna waa xoog badan yahay laakiin kaa madhabteennaynu ku soconaynaa quulu amar wey وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه قال wuxuu uhi kaana w aha rasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم ydcuu mid ku ducaysta allahuma ilaahayow inii anugu acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min cadaabi اlqabr qabriga cadaabkiisa wa cadaabi الnaar naarta cadaabkeeda walanudiiqanahum min alcadaabi اlأdnى duna اlcadaabi اlأkbar marka cadaab الnaar waa cadaabkii weynaa wey ka sokana adduunyadana waa la yidhi cadaabuulqabrina waa layidhi wa min fitnati اlmaxyaa nolosha fitnadeeda ayaan ilaahayow kaa magan gelayaa yacnii intaan adduunyada joogo fitanta kala duwan inaan ku fitnoobaan ilaahayow kaa magan gelaya wاlmamaati ay wa min fitnati اlmamaat geerida fitnadeedana ilaahayow waan kaa magan gelaya laba macnoba waa lagu macneeyey midi waxa uu yahay fitnat اlmamaat ay alfitnatu cinda almamaat marka la dhimanayo ee qofka naftu iska gurayso dad baa fitnoobaya oo khaatumo xun loogu khatimaya wاlciyaadu biاllah islaamnimo iyo diin lagu yaqaanay baa laga yaabaa marka inay wax kale ka soo baxaan waa fitna cinda almowt iyo fitnaة اlmamaat waa fitnaة bacda اlmowt waa fitnaة اlqabr marka lagu aaso ataahu malakaan yuftanu fii cabdi imtixaanka la marinay can rabbi wa can nabiyi wa can diini la weydiinay dadna ku baasayaan dadna ku dhacayaan wa min fitnati اlmasiix kii isha masaxnaa fitnadiisaan ilaahay oo kaa magan gelaya addajaali beenta badnaa kaiira dajal beenta badnaa waa fitnat lmasiix اdajaal wa fii lafdi limuslim waxaa ku yimi idaa tashaahada markuu atixiyaadsada axadukum midkiin falyastaacid ha magan galo bilaahi allah ka magan galo min arbacin allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi jahannam uma dakara naxwahu buu sheegay xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qofku markuu atixiyaadka ugu dambeeya uu fadhiisto ka ugu dambeeyana waxaynu u leenahay waxay culimmadu leeyihiin atixiyaadka hore waa khafiif nebigu kuma raagin marka duco iyo salli waxaasoo dhan male tashahudkaa lagu kaaftoomayay marka ka ugu dambeeya ayaa la ducaysanayaa ducooyinkaana waxaa ka mid oo ugu muhiimsan ta nebigu ina amray calayhi الsalaau wasalaam madaahibtuna afarta madhaboodba waxay qabaan amarkaasi inuu sunno yahay culimmada qaarna ijmaac bay ku soo naqliyeen in afartaa ilaahay laga magangelay la soco haddii afarta la joogteeyo oo salaad walba ilaahay laga magan gelayo waxaad halkaa ka ogaanaysaa afartaasi khatarta ay leedahay iyo sida la doonayo addoonku inuu alle subxaanahu wa tacaala uga magan galo waxaa weeye cadaabu jahannam waa halka cadhada alla ay taallo cadaabu اlqabr isaguna waxa weeye waa cadaabkii ka sokeeyey cadaabulqabriguna waxa weeye hadda qabrigaa la tilmaamay laakiin waxaa looga jeedaa marxaladaa looga jeedaa khasab maaha qofka cadaabkaa la marinaya in il la dhigo khasab maaha mar haddaad dhimato ilaa saacaddu ka kacayso meel kastoo aad joogto iyo xaalad kastoo aad ku sugan tahay ama ha lagu aaso ama libaax ku cun ama lagugubo dambas noqotay halkaagu kugu soo gaadhay taana ilaahay baa awooddeeda leh waayo cadaabkaa xooggiisu wuxuu ku dhacaa ruuxda jidhkana xidhiir buu laleeyay xidhiir buu laleeyay marka gaar kuma aha in qabriga lagu geliyo ee marxaladaas dad baa cadaabkaa mutaysanay waxaa kaloo ka mida ah fitnat اlmaxya wاlmamaat iyo fitnaة اlmasiixi اdajaal oo nabigu ku tilmaamay maa bayna khalqi aadama ilى qiyaami الsaaعة amru acdama min الdajaal nebi aadan markii la soo saaray ilaa saacadda qiyaamuhu ka kacayso arrin ka weyn dajaal ma jirto ayuu ley nabigu alayh الsalaaةu wasalaam marka waa fitno weyn ilahay baa laga magan geliyay can cabdilaahi bni camr bn اlcaasi bn اlcaasi asalku waa sidaas yaa saakina alqaadi oo kale in laga dhigo ila xadfaana waa bannaan tahay laakiin afsaxu waa in la sugo can cabdilaahi bni camr bn اlcaasi radia allahu tacaala canhuma aabbihiina صaxaabi buu ah waxaana la tilmaamaa labiyo toban sano ama saddexiyo toban sano daahan inay kala weynaayeen da'yar buu ku dhalay can abi bakrin الصidiiq radia allahu canhum wa riwaayaةu صaxaabiyin can صaxaabi annahu qaala lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam waxa uu ku uri callimnii ibar ducaaan duco adcuu bihi aan ku ducaysta fii salaatii salaadayda qaala wuxu uhi nabigu quldhe allaahuma ilaahayow inii anigu dalamtu waan dulmiyey oo waan ku tacadiyey nafsii naftayda dulman dulmi kaiiran fara badan marka tirada laga hadlay riwaayad kale waxaa ku yimi kabiira weyn yacni yaanu badnayn laakiin waa dembi weyn baan galay buu leeyi walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane fakfir li i dhaaf makfiratan dhaafitaan min cindika adiga agtaada waxa weeye ah oo anigu aanan wax tacaba ku lahayn fadlu min allah xataa haddaan tacab u galo istikfaar sameeyo aan u dhigmin waxa la ii dhaafayo laakiin natiijadu ay tahay si kastoo aan u dadaalo min cindig agtaada inay ka timi oo aan anig waxba ku lahayn warxamnii ilaahayow i naxariisu innaka adigu anta waa taakiid alhafuuru allah dembi badan baa tahay alraxiimu naxariista badan xadiidkan wuxuu tilmaamaya inay mashruuc tahay marka nebiga lagu saliyo atixiyaadka lala yimaado afartii shay isticaadadooda lala yimaado waxyaabaha lagu ducaysanayo inay ugu mudan tahay ducada waati tii la yidhi falyatakhayar min adducaa ha kala doorto laakiin waxaa ugu mudan kuwii nebigu ku ducaysanaya calayhi الsalaau wasalaam waxaana la gelinayaa fadhiga waana sida imaam bukhaari u baabaysanay qabla salaam in lagu ducaysto culimmada qaar waxay idhaahdeen inay tahay qabla salaam axaadiista kuma cadda salaada dhexdeeda meesha ugu mudanee lagu ducaystaana waa halkii ya wa ama asujuudu fاjtahiduu fi اdducaa faqamanun an yustajaaba lakum sujuudda miyaa ducada ku dadaala waayo iyadaa mudan in laydinka aqbalo marka meesha ugu mudana lagu ducaystaa waa sujuud labadabana waa lagu ducaysan karaa haddaad jaanis u hesho sujuuddana geli qabla salaamna soo celi labadaba waad ku ducaysan karta iyo markaad salaatuleylka ay tukanayso ama sunnaha tukanaysa aad dheeraynayso waad gelinaysa laakiin meesha macruufka imaam albukhaarina u baabaystay culimmaduna inta badan ay ku sheegaan waa qabla salaam waana ducaa aad u weyn waynu macnayna waa ka soconayna waxaa kaloo xadiidka ku sugan si kastoo aad u dadaasho inaan la ismacaashin abi oo ummaddan marka nebiga laga yimaado ugu fadli badan oo nebigu ku tilmaamay miisaan haddii la saaro iimaanka ummadoo dhan cumar laga bilaabo ku xigay ilaa ka ummaddan ugu liitay ugu sharka badan iimaankoodaee muuminka ah marka miisaan la saaro abibakarna miisaan la saaro iimaankiis la rajaxa iimaanu abibakr ummaddan haddaa ugu fadli badnaa bilijmaac bacda nabiy sala allahu alayh wasalam saxaabaduna ay sidaa aaminsanaayeen ninkaasaa nebiga weydiistay duco maxaa la yidhi inii dalamtu nafsii dulman kaiira nabali muu odhan nebi allow dulmigaygu ma badna kabiiran ma weyna ma odhan nebigaa ku xukuma inuu sidaa yidhaahdo marka qofku inuu ictiraaf sameeyo naftiisa tuhmo dee marka xaaladiisu wagash tahay hadalba maleh gaabiska uu ku jiro laakiin markuu isleeyahay waad ugu fiicantahay inuu waxa weeye badiyo ulman kaiira kabiira inuu ulmi naftiisa ka galay ilahayna ka galay waayo waxyaabaha ducada lagu ajiibo waxaa ka mid ah alictiraaf ictiraaf inaad samayso qiraal inaad samayso inaad ulmi badan tahay وعن cائiشhaةa رضي الله تعالى عنها قالت ma صلى النبي صلى الله عليه وسلم نbigu ma tukan baعda أn أنزiلت عalayh markii lagu soo dejiyey korkiisa dabadeed ama baعda أn نزلت عalayh sida نuسkhda qaar ku timi markay ku soo degtay dabadeed إida جاءa نصر الlahi والفتح waa magac hadda suuraddaasi markay ku soo degtay aayadda loogama jeedo waa suuradda magaceedii baa looga jeeda ilaa yaquulu fiiha wuxuu odhanayay salaada dhexdeeda subxaanaka ilaahayow adaa xumaan ka nasahan xumaan oo dhan ceeb oo dhan nuqsaan oo dhan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wabixamdika iyadoo ay weheliso mahadintaaduna ay weheliso allaahumma ilaahayow ikfir li ii dembi dhaaf marka fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru riwaayadka qaar waxaa ku yimi yata'awalu اlqur'an qur'aankuu macnaysanayey oo fasiranayey oo nebigu dhaqan gelinaya oo xaqiijinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la israaciyey tasbiix iyo taxmiid qur-aankana meelo badan baa la israaciyey wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum wayusabixu الracdu bixamdi wanaxnu nusabixu bixamdika marka tasbiixduna waa nafyu الnaqaa'isi wاlcuyuub ceeb oo dhan baa ilaahay loo diiday waa takhliya laga marhnaysiinay xamdiguna waa ihbaatu alfadaa'ili wاlkamaalaat waa taxliya labadaas inay israacaanna kamaal bay tilmaamayaan wa fii lafdin waxaa ku yimi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu ahaa yugiru mid badiya an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuucihi wa sujuudih subxaanaka allaahumma rabbana ay yaa rabbana wa bixamdika allahuma kfir lii marka rukuucda iyo sujuudda dikriga in la geliyo ayuu xadiidkan inoo tilmaamayaa nebiguna joogteeyey calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya waxa weeye rukuucda oo ay asal u tahay in ilaahay la weynaysiiyo waxa weeye in ducadana la dhexgelin karo waayo wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam faama الrukuucu facadimuu fiihi الrab rukuucda miyaa ilaahay baa la weynaysiinaya tacdiimaadkaa la badinaya sujuuddana faاjtahiduu fi الducاa faqamanu an yustajaaba lakum sujuuddana ducadaa la badinaya marka hadda duca ku jirta ilahay waa la ammaanay laakiin allahuma kfir lii waa ducawi way geli kartaa rukuucda welibana hadday tahay kuwii soo arooray haddii ay tahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanayaa nebigu calayhi الsalaau wasalaam siduu istikfaarta u badinayey iyadoo ilaahay uu leeyahay liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wma taahar haddana istiaarta waa badinayey baab witri wuxuu baab u yahay salaada loo yaqaano salaat lwitri wawda in la hoos dhigaa waa bannaan tahay in la fatxiyo watri la yidhaahdaana waa bannaan tahay washafci wlwatri washafci wاlwitri waa qiraa'ataani sabciyataan wey waa laba qiraa'o oo mutawaatira waxaana looga jeedaa salaada sunnaha ah ee ka bilaabmaysa marka cisho la tukado ilaa adaanka labaad ee salaada subax laga adimayo salaada sunne ee haldheeriga la tukado ayaa la yidhahdaa waana sunne muakada sida jumhuurtu ay qabaan abu xaniifa ayaa wuxuu leeyahay waa waajib laakiin asxaabtiisii moxamed ibn اlxasan الshaybani iyo abu yuusuf iyo jumhuurtay la socdaan waa sunna muakada waajib ma ah can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu sa'ala waa weydiiyey rajulu nin baa weydiiya nabiya sala allahu alayhi wasalam walxaal huwa cala almimbar iyadoo nebigu mimbarka korkiisa uu saaran yahay maa tara maxaad u arkaysaa oo aad ka odhanaysaa fii salaati lleyl salaat lleyl qaala wuxuu uhi nabigu manaa mana waa laba laba yacni labaa la tukanayaa waa laga salaamu naqsanayaa laba kale ka baxo ka nusakhda qaarna axadukum baa ku sugan fa idaa khashiya markuu ka baqo asubxa salaadda subax inay dhaafto sallaa waa tukanaya waaxidatan mid buu tukanaya faawtarat lahu hal dheeri bay uga dhigaysaa maa sallaa wixii uu tukaday ee waxaa weeye labalabada ahaa tirada isleegahaa wa annahu kaana yaquulu nabigu wuxuu odhanay ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiinna ugu dambaysa bileyli habeenkii witran haldheeri ka dhiga xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa salaatulleylka marka salaatuleyl iyo witri farqiga u dhaxeeya waxa uu yahay salaatuleyl waa salaada waxa weeye isla xilligaa la tukado salaatuleyl baa la yidhahda marka hadduu qofku laba tukado oo laba tukado oo hal witriga ku gebagabeeyo witrigaasi hadduu gaar yahay waxaa la odhanayaa inta horena waa salaatuleyl witriguna waa witri wey laakiin sida macruufka ah dhammaan waxaa la ysku yidhaahdaa salaatuleyl waxaa kaloo la yidhaahdaa witrina waa la yidhahda witrina waa la yidhaahda laakiin hadduu labalaba u tukado oo aanu witri la iman waa salaatuleyl laakiin ma aha witri ma aha hadduu israaciyo waa salaatuleyl waana witri wey wuxuu nabigu sheegay calayhi الsalaau wasalaam salaatuleylka iyo qiyaamuleylka in loo tukanayo labalaba labalaba in loo tukanayo oo afar aan la israacinayn labaa la tukanaya waa la salaam labaa la tukanaya saasaa loo waday ilaa marka dambe aad ku soo gebagabaynaysa witri jumhuurtuna waxay leeyihiin waa sida afdalkaa wey laakiin hadduu afar xidhiidhiyo wax dhiba ma leh laakiin afdalku waa sidaa nebigu sheegay calayhi salaau wasalaam waayo dee salaada lafteedaaba sunno ah oo aan fara lahayn marka qaabka loo tukanaya waajib noqon maayo marka laba laba iyo afar afarba waa loo tukanaya laakiin afdalka iyo sunnadu waa in laba laba laga dhigo salaada maalinkii iyaduna waa la mid waa in laba laba laga dhiga waayo riwaayaadka qaar waxaa ku yimi salaatu اleyli wاnnahaar mana mana albanina waa saxiixinaya ziyaadadaas nasaa-i iyo kutubtaa kale ku timi laakiin bukhaari iyo muslim kuma sugna wاnahaari maalinkii salaada habeenkii iyo maalinkii waa laba laba laakiin jumhuurtu waa qaateen ziyaadadana culimmada qaar baa saxiixiyey a'imo badan oo mutaqadimiintii ka midina waa shaad bay yidhaahdeen waxaana u daliila inay shaad tahay icraadu ashaykhayni canhuma bukhaari iyo muslim inay barheedh uga tageen wanahaar markaa ma xoog badna laakiin khulaasat lqowl intuba way bannaantaha laakiin waxaa afdala in laba laba laga dhigo marka sunnayaasha la badsanayo waayo waana sidii caadada nebigu ahayd calayhi الsalaaةu wasalaam xataa markuu tukanaya salaaة اlfatxi ama duxaba ha lagu sheego sideedda uu tukanayey labuu tukaday haddana labuu tukaday haddana labuu tukaday waa sidii caadadu ahayd sunnada nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam ta labaad waa sida nashaadku ku jiro nashaad baa ku jira oo markaad laba u fadhiisataba nashaad baa ku geli ta saddexaad hadday xaaja kugu kadiso waa ta ku munaasibka ah. adigoo niyooday sideed xidhiidha markaad ta saddexaad maraysa haddii lagugu qayliyo ixraaj baad dareemaysa cidhiidhi laakiin markaad labalaba tukanayso dan baad qabsanaysaa hawshii aad haysay haddana labadii baad ku daba qabanaysa telefoon muhimoo soo dhacay baad qabanaysaa waad sii wadaysa xaajaad baad gudanaysa marka maalin iyo habeenba waa in laba laba laga dhiga wey waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya salaatuleylku inaanu ku koobnayn koob iyo toban ee laga badin karo oo nabigu wuxuu ihi salaatuleylku waa laba waa laba ilaa salaada subax in lagaa adimo haddaad ka baqdo xabad witriya ka gaadhsii labalabadaasna lama sheegin xadkeeda laakiin waxaan leenahay afdalku waa maxay ma kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalama yaziidu fii ramadaana wala fii hayrihi cala ixdaa cashra koob iyo toban buu nabigu joogteeyey calayhi الsalaau wasalaam marka waxaa fiican koob iyo tobankaas in la joogteeyaa fiican culimmada qaarna waxay yidhaahdeen qofka qur-aan badan hayaana koob iyo toban ha ka dhigo qur-aankana ha badiyo laakiin hadduu quluwalle ku tukanayo dee koob iyo tobanku waa ku yaraanaysa marka isagu waa inuu rakacaadka badiya rakacaadka haddii qur-aanku ku koobay si qur-aankaa yar rakacaadka badani waxa weeye ay u kabaan laakiin alamru waasic koob iyo toban buu nebigu joogteeyey saddex iyo tobanna way inoo imanaysaa xilliyada qaar waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa aqalu lwitri waaxid waana siday jumhuurtu qabaan labadii sunne cisho ka dembeeye haduu tukado oo hal xabo witriya ka dabageeyo witrigaasi waa ka dhacay waa la yimi marka hal xabo ayaa ugu yar hal xabo cabdullaahi bnu cabaas baa la yidhi mucaawiya khaliifat lmuslimiin hal xabo witriyuu tukadaa baa wuxuu hi inahu lafaqiih waa faqiih wey way u gaadhay fiqigiisa u gaadhay wuxuu hal xabo u tukanaya marka wax dhiba male وعن cائiشhaةa رaضي الله تaعالى عنها qاaلت waxay tihi min kuli leyl habeenka qaybihiisoo dhan qad awtara waa witriyaystay rasuul الlahi salى الlaه عaليه وasلم min أwل الleyli way sii cadaysa habeenka bilowgiisa wa awsadihi dhexdiisa iyo wa aakhirihi dhammaadkiisa fantaha waa ku intihoodo waa ku dhammaaday xilliyadii dambe witruhu witrigiisu ilى الsaxr xilliga suxuurta habeenka suduskiisa ugu dambeeya ama ulukiisa ugu dambeeya ayuu nabigu ka dhigay calayhi الsalaaةu wasalaam inuu witriga la yimaado ijcaluu aakhira salaatikum faina salaata aakhiri اleyli afضal wa hiya mashhuuda malaa'igtuna waa soo xaadiraysa waana tahajudka ilaahay qur-aanka ku sheegay wa min alleyli fatahajad bihi tahajudna waxaa la tan la seexde loo soo kacay iyadaa ugu fadli badan laakiin qofkii ka baqaya in ay la tagto hurdadu fiidka ha iskala yimaado sida nebigu sheegay alayhi الsalaaةu wasalaam man طamica an laa yaquuma aakhira اleyli falyutra awalahu qofka ka baqa habeenka qaybtiisa dambe inaanu soo kacayn fiidkiisa ha tukado qofka waxa weeye man khaafa weeye waman طamica an yaquuma aakhirahu ka quudaraynaya ee doonaya ee filaya inuu qaybta dambe soo kacana qaybta dambe ha soo kaco faina salaata aakhiri اleyli mashhuuda wadalika afضal buu hi nabigu alayh الsalaaةu wasalaam ayu salaati afضal xadiidka muslim wuxuu uhi nabigu asalaatu fii jawfi leyl marka iyadaa fadli badan ciddii ayuu fudud tahay min kulli leyl habeenku xilli muu ka bilaabmaa habeenku xilli muu ka bilaabmaa ya xaguu ka bilaabmaa warkiinu ma cadda qoraxdu markay dhacdu ka bilaabmaa witriga xilligiisana xilli maynu ku sheeg bacd alcishe cisho hortii bilijmaac wax witrdaa ma jiro marka xadiiska waxaynu ku macnaynaynaa min kulli leyl laga bilaabo bacda alcisha qayb habeenka ka midi waynaga baxaysa hal mar baa bacda almaqhrib la tukadaa witri waa xilima jamcu taqdiim marka la sameyo waa inoo iman doonta maqhrib iyo cisho markuu wada tukado ee uu qadimo dee salaaddii cisho waa tukaday muhimadduna wakhtiga maahe siay jumhuurtu qabaan waa salaadda wey mar hadduu cisho tukaday de waa musaafir waxa laga yaaba inuu seexanay uu ka dabageynaya maxay waana xilligii maqhribkii laakiin nebigu markii dambe wuxuu badsadoo joogteeyey habeenka qaybtiisa dambe waayo isagaa fadli badan wa can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay kaana rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yusalii mid tukada min alleyli habeenka xaggiisa ثaلaaثa caشhaرaةa rakca saddex iyo toban ragcadood buu tukanaya salaaة اleyl yuutiru waa ku witriyeysanayay min dalika saddex iyo tobanka bikhamsin shan ka mida laa yajlisu ma fadhiisanayn fii shayin wax ka mida shantaas ilaa fii aakhiriha teeda ugu dambaysa mooyaane xadiidkan shiikhu de sida caadadu tahay wuxuu u wataa maxay bukhaariiyo muslim inay isku waafaqeen laakiin bukhaari kuma sugna muslim baa la keliyoobay xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu salaatuleylka xilliyada qaar saddex iyo toban tukanayey xadiidkaasaa ku yimi laakiin maxaa badan baynu nidhi ka ugu badani muxuu ah waa koob iyo toban xiliyada qaarna saddex iyo toban buu ka dhigayay waa inta ugu badanee nebiga laga hayo saddexiyo toban lafdiga uu ku yimi muxuu yahay kaana yusalli kaana yusalli maxay faa'idaysaa wa kaana ta'tii lidawaami haaliba welibana haddii mudaaric ka dambeeyo laakiin walaysa daa bilaazimin musaaxiba xaalkiisu uma badnayn saddexiyo toban ee wuxuu u badnaa koob iyo toban buu u badnaa koob iyo toban marka xadiidkani axaadiis aynu soo marnuu la mid yahay kaana kada kaana yusalli wa huwa xaamilu umaamata binti zaynab waataynu soo marayn nabigu ma dawaamin inuu sido markuu tukanayo umaama bal mar keliyay dhacda kaana yusallina waali haalib ma ah laakiin sida badan kaana yusalii haddii la yidhaahdo waa haalib wey xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa saddex iyo tobankaas asalku wuxuu ahaa markaynu qaadanno xadiidka cabdilaahi bni cumar mana mana maxay noqonaysa laba laba laba lix laba labaah oo labiyo tobana hal xaba witriyana in lagu gebagabeeyo laakiin qaabo badan baa loo tukan karaa qaabkanaa ka mida nebigu wuxuu tukaday sideed labalaba ah oo afar ah marka labalaba loo xisaabiyo afar tasliimadood afar salaamu naqsi laba laba laba laba waa sideed iyo shan xidhiidha oo la fadhiisanayo tashanaad si loo salaamu naqsado marka witrigii muxuu noqda han buu noqda shan buu noqda marka axaadiis badan baa ku timi in xilliyada qaar shan laga dhigo xidhiidha sida xadiiskani tilmaamay qaar waxaa ku yimi bisabcin toddoba xidhiidha oo ta ugu dambaysa la fadhiisanay qaar waxaa ku yimi sagaal oo sideed xidhiidha marka la sameeyo la fadhiisanay kadibna ta sagaalaad loo kacay waxaa weeye intaasiba waa ku timi sideedda waxaynu uga jeednaa sideeddii way xidhiidhaan labalaba maahe la soco waa sideed xidhiidha ta sideedaad buu fadhiist dabeedna mid sagaalaad buu kacay isagoo aan salaamu naqsan qaabkaasina waa yibi marka waxaan leenahay qaabkii loo dhigaba haddaad shan tukanayso intaad xidhato baad ka ugu dambayso fadhiisanaysa ama maxaad samayn laba iyo laba iyo mid gaara ama maxaad samayn laba iyo saddex xidhiidha saddex xidhiidha iyadana waad samayn karta waa shag markaa intuba waa kuu furanta hal xaalo unbaa mamnuuca waa xaaladda sida maqhribka loo tukanaya saddexdii markaad ku witiriyaysanayso laba asalaamu calaykum waa alafdal wey iyo saddex xidhiidha oo hal salaamu naqsiya oo hal fadhiya laakiin sida maqhribku waa sidee laba inta la tukado la fadhiisto ta saddexaad loo kaco kadibna sidaa lagu dhammay wuxuu uhi nabigu walaa tashabbahuu bisalaati اlmaqhrib marka la witriyaysanayo salaada maqhrib yaan laysku shabihin buu uhi nabigu calayh isalaatu wasalaam taasubaad iska ilaalinaysaa inta kale waa obi wey baabu dikri caqiiba asalaa wuxuu baab u yahay xuska ilaahay la xusayo caqiiba asalaa salaadda dabadeeda nusakhda qaarna waxaa ku yimi caqiba asalaa marka caqiba salaah baa fasiixa yaada in la xadfo culimmada qaarna waxay yidhahdeen yaada in la sugaa waa bashaad caqiiba in la yidhahdo asalku waa caqiba asalaa can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhuma ana rafca sawti codka kor in loo qaado bidikri xuska ilaahay la xusayo xiina yansarifu nnaas dadku markay ka gadoomayaan min almaktuubati salaaddii faralka ahayd kaana waa ahaa codkaa kor in loo qaadaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam xilligii nebiga qaala bnu cabaas wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aclamu mid og ida nsarafuu markay salaadda ka gadoomaan bidalika codkaa kor loo qaadayo ayaan ku ogaanay idaa samictuhu markaan maqlo wa fii lafdin waxaa ku yimi maa kunnaa maanaan ahayn nacrifu kuwa garanaya inqidaaa salaati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam salaaddii nebigu inay dhammaatay waxaa weeye ilaa bitakbiir takbiirta mooyaane wax kale kumaanaan garanayn xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa salaada marka laga baxo adkaar in lala imanayo iyo ducooyin kuwaasi way inoo imanayaan laakiin xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in codka kor loo qaadayo astaqfir اllah astaqfir اllah subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar laa ilaaha ila اllah iyo wixii la mida labada riwaayo midina waxay sheegtay takbiir midina waxay sheegtay dikri bay sheegtay marka takbiir hadda waxaa looga jeedaa dikrigaa looga jeeda allahu akbar oo keliya loogama jeedo waayo salaada dabadeed waxyaabo badan baa lala imanaya takbiirtuna waa ka mid culimmada qaar waxay leeyihiin xadiiskan ay qaateen ibnu cabaas soo warinay waa imaamu axmed ibnu xambal riwaayo laga soo wariyey uu dooranaya ibnu xasm iyo ibnu taymiya ibnu اlqayim ibnu rajab iyo culimo kale waxay leeyihiin waa sunne codka kor in loo qaadaa lala jahraa maaha dadku inay isla wada qaadaan laakiin mid waliba naftiis codka kor buu qaadaya qowlka labaad waxaa ku tegay imaamu maalik sida qurطubi iyo ibnu baaal iyo ibnulmulaqin iyo culimo kale ka soo naqliyeen wuxuu leeyahay waa bidco codka kor in loo qaada sunno maaha waa bidca wey qowlka saddexaad waxay leeyihiin lama sunneeyo iyagu bidca kumay ilaaqin olo labadaasi isku dhow yihiin laakiin qoladii horey u jawaabayaano waxay yidhaahdeen sunno lagu talagelayo lagu dadaalayo maaha sunno maaha waana sida imaamu shaafici uu waxa weeye ku tegayo maalikiyaduna ay ku tageen xanafiyada iyo xanaabilada in badanoo ka midina ay ku tageen ibnu rajab alxambalina uu leeyahay jumhuur اlculamaa culimada badankooda ku tegey waxay ku qaadayaan xadiidkan waa xilligii adkaartu cusbayd oo la doonayay dadka in la baro waxaa codka kor loogu qaaday dadkaa la barayay bay yidhahdeen laakiin kor loo qaadi maayo taana in la joogteeye laga faaidaysan maayo ayay yidhahdeen can waraadin mawla muiirati bni shucba waana sida hadda waaqicu iska noqday oo qof waliba adkaartiis sidiisuula imanaya masaladuna waa khilaafiya can waraadin mawla muiirati bni shucba qaala wuxuu ihi amlaa calaya waa ii yeedhiyey almugiiratu bnu shucba fii kitaabin kitaab ilaa mucaawiya mucaawiye loo dirayey ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana waaha yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin maktuuba salaad kastoo farala dabadi markaa dubur waxaa loo isticmaalaa salaada dabadeeda inteeda dambe waxaana soo gelaya qabla asalaam iyo bacda asalaam laakiin kani hadda waa bacda asalaam waayo lafdi muslim waxaa ku yimi idaa faraga min asalaati wasallam salaadda markuu ka baxo ee uu salaamu naqsado laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla mooyaane waxdahu xaal uu keligii yahay laa shariika lah cibaadada wax la wadaagaa ma jiraan lahu isaga keligii bay u sugnaatay almulku hantidu wamaa fi اsamaawaati wamaa fi اlard wamaa baynahuma isagaa milkiyey walahu isaga unbay u sugnaatay alxamdu ma hadin dhammaanteed isaguna calaa kulli shayin shay dhammaanteed qadiirun waa mid awoodo wey allaahuma ilaahayow laa maanica wax diidayaa ma jiro limaa acطayta wixii aad ku talagashay inaad bixiso cidi hor istaagi mayso walaa mucطiya cidina ma bixinayso limaa manacta wixii aad diidday ee aad ku talagashay inaan qofkaa la siin walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi ka hodantinimada u saaxiibka ah ee haninimada u saaxiibka ah minka xaggaaga aljaddu ay hinaahu hodantinimadiisu agtaada waxba ka tari mayso ee camalkiisa wanaagsan unba anfacaya uma wafadtu wafdi baan ugu imi bacda daalika intaa dabadi waa waraad baa odhanaya calaa mucaawiyata baan wafdi ugu imi fasamictuhu waan maqlay yaamuru nnaasa bidalik dikrigaa isagoo dadka amraya wa fii lafdin waxaa ku yimi wa kaana waa nabigu calayhi salaau wasalaam waa sidii kitaabka ku qornayd wey yanahaa mid reeba oo diida nebigu can qiila waqaala fadhi ku dirirka iila waqaala in layska hadlo qiila waqaalana waa musطalax sharciya waxaa loo isticmaalaa alkalaamu اsayi hadalkaan wanaagsanayn ayaa loo isticmaalaa khayrka qiila waqaalo lama yidhahdo waa sharka wey wa idaacat iyo xoolaha in la dayico oo la ilaalin waayo waa la diidi wakarat suaal suaasha in la badiyo waxaynu ku soo faahfaahinay arbaciinkii wa kaana wa ahaa nebigu yanhaa mid diida can cuquuqi اlummahaat waxa weeye hooyooyinka in waxa weeye caaq lagu noqdo oo la gooyo wa waadi اlbanaat iyo hablaha in la nolol xabaalo oo nolosha lagu xabaalo wa diidmo dadka xaqooda la diiday iyo daymahooda iyo waxay kugu leeyihin wahaati waxa weeye waxna laga doonay waxay kugu leeyihiinna waad diidaysaa waxna waad ka doonaysa yacni waxaagana siin maysid waxoodana waad u diidaysaa xadiidkan wuxuu tilmaamayaa dikriga in la akhriyo waana ijmaac salaada dabadi in lala yimaado can sumayin mawla abi bakr bn cabdiraxmaan bn اlxariث bn hishaam can abi صaalix الsamaan can abi hurayrata radi allahu tacala canh ana fuqaraءa اlmuslimiina muslimiinta fuqaradoodii atow rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen qad dahaba waa la tageen ahlu duhuuri maalqabeenkii bidarajaati اlculaa darajooyinkii saray ku tageen iyo wاnaciimi nicmadii almuqiimi lagu daayimaye lagu nagaanayey faqaala nabigu wuxuu hi wamaa daak oo waa maxay taas qaaluu waxay idhaahdeen yusalii waa u tukanayaan kamaa nusalii sidaanu u tukanayn wayasuumuuna waa u soomayaan kamaa nasuumu sidaanu u soonno waayo labadaasi waa bilaash wax lacagay ku bixi mayso wayataadaquuna sadaqay la baxaan walaa natasadaqu laakiin anagu lama baxno waayo lacag ma haysano wayuctiquuna addoommay xoreeyaan walaa nuctiqu annaguna ma xorayno faqaala wuxuu uhi rasuulu laahi sal allahu alayhi wasalam afalaa ucallimkum maydin bara shay-an shay tudrikuuna bihi aa ku haleelaysaan shaygaas man sabaqakum dadkii idinka dheereeyey wa tasbiquuna aa kaga dheeraynaysaan man bacdakum kuwa idinka dambeeya iyaguna aanay idinku soo gaadhin walaa yakuunu axadun axadna aanu ahaanayn afdala minkum mid idinka fadli badan ilaa man sanaca mid sameeyey mooyaane mila maa sanactum kaad samaysan mid lamida qaaluu waxay idhaahdeen balaa haa yaa rasuul allah qaala wuxuu ihi tusabbixuuna watukabiruuna wataxmaduuna dubura kuli salaatin salaad kasta dabadii alaaan waalaaiina mara saddex iyo soddon jeer baad subxaana allah walxamdu lilaah wallaahu akbar la imanaysaa qaala abuu saalix waxaa wuli farajaca waa soo laabteen fuqaraa'u lmuhaajiriin ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam bay u soo laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen samica waa maqleen ikhwaanunaa walaaladayo ahlulamwaali maalqabeenka aha bima facalna waxaanu samaynay inaanu ku nimi oo aad wax noo sheegtay aanu ku gaadhayn fafacaluu waa sameeyeen oo waa naqisheen bay leeyihin milahu intiiba iyaguna sameeyeen faqaala rasuulu laahi sala اllahu alayh wasalam wuxuu uhi dalika kaas fadlullaahi weeyi yu'tiihi waa siiya man yashaau ciduu doono qaala wuxuu ihi sumay faxadatu bacda ahli hada alxadiid qoyskayga qaar ka midaan xadiidkan uu sheegay faqaala wuxuu igu ihi wahimta waad ku khaldanta ay halidta inamaa qaala laka wuxuu kugu yidhi tusabixu llaha alaaa waalaaiin wataxmadu llaha alaaa waalaaiin watukabiru llaha alaaa waalaaiin yacnii mid walba saddex iyo soddon baa lala imanaya lafdigii hore maxaa laga fahmaya tusabixuuna watukabiruuna wataxmaduun alaaa waalaaiin yani mid waliba waa koob iyo toban marka laysu geeyo maxaa isku noqonaya saddex iyo soddon marka wuxuu uhi sidaasaad u fahamtay laakiin sidaa ma ah laakiin mid waliba waa saddex iyo soddon tootalku noqonayo sagaal iyo sagaashan farajactu ilaa abi saalixin baan u noqday faqultu lahu dalika sidaasaan u sheegay subxaana allah walxamdu lilaah ayaad odhanaysa xataa tabluqa ilaa aad ka gaadhsiinayso min jamiicihina marka laysu wada geeyo waana sidaa soo degdegaysa culimo badanna ay ku macneeyeen waana sidii uu fahmay sumay uu fahmay ee faamligiisu ay ku qabsadeen in mid waliba koob iyo toban tahay tootalkuna yahay saddex iyo soddon laakiin xadiidka kale abi hurayra ayaa inoo caddaynayo waxaa raajixa riwaayaadkuna ay u badan yihiin in mid waliba ay tahay mid waliba saddex iyo soddon inay tahay marka culimmada qaar waxay leeyihiin tabluqa min jamiicihinna waxaa looga jeedaa yacnii saddexdooda oo la istaba dhigay ayuu saddex iyo soddon laga dhigay subxaana allah alxamdu lilah wallaahu akbar alaaa waalaaiin subxaan allah alxamdu lilah wallaahu akbar alaaan waalaaiin marka sidaa haddii la yidhaahdo iyagoo wada socdaa saddex iyo soddona laakiin mid waliba maxay noqonaysa mid waliba waa saddex iyo soddon waana laba qaaboo kuu bannaan subxaan allah saddexiyo soddon alxamdu lilah saddexiyo soddon allaahu akbar saddexiyo soddon iyo subxaan allah alxamdu lilah wallaahu akbar oo laysu wada geeyey oo marka culamada qaar waxay dhahan saasuu uga jeedaa kaasi waa qaab wey sagaal iyo sagaashan kaa in lala yimaado xadiidkana aynoo sheegay qaabka kale waa in laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika la lahu lmulk walahu alxamd wa calaa kulli shayin qadiir boqol lagaga dhigo gufirat khaطaayaahu wain kaanat mila zabad اlbaxr waa qaab labaad wey qaabka saddexaad casharan toban toban toban oo noqonaya soddon tootalku waa soddon waa qaabka saddexaad qaabka afraad xadiiu zayd bni aabit ee sunanta ku yimi han iyo labaatan subxaan allah han iyo labaatan alxamdu lilah han iyo labaatan allahu akbar han iyo labaatan laa ilaaha ila allah afar han iyo labaatanaad waa imis waa boqol wey boqol wey waxaa kaloo isaguna yimi subxaana allah saddexiyo soddon alxamdu lilaah saddexiyo soddon allaahu akbar afariyo soddon waa imise taasina waa boqol nabigu wuxuu ihi xadiidka muslim mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhunna waa kuwo salaada laga dabagaynayo la yimaadaana ma hoogayo marka sidaasaad u kala badbedelaysa markaad degdegsan tahay toban toban marka kalena kuwaasaad kala bedelaysa xadiikan waxyaabaynu ka faa'idaysanayna waxaa ka mida ah, waxa weeye saxaabadu siday khayrka u dheeraynayeen loogu kala baratamayey iyo nicma almaalu asaalix lirajul saalix in ilaahay cibaadadana ku waafajiyo adduunyo aad bixisana ilaahay ku siiyo iyaduna waa ziyaadatu khayr dalika fadl ullahi wey وعن cائiشhaةa رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى waa ku tukaday في khamiiصaة mare ayuu ku tukaday laha أعlaam liidima leh fanadara waa eegay nabigu ilىa أعlaamiha liidimadeed nadraة hal eegmo falama اnsرفa markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu hi idhabuu la taga bkhamiiصatii haadi maradaydan yada ah ilaa abi jahmin u geeya waatuunii iiga keena watuunii ii keena biambijaaniyati abi jahmin abi jahm ambijaaniyadiisana ii keena ambijaaniyaduna waa maro aan midab lahayn oo adag weeyi khamiisaduna waa mid ka jilicsan oo midaba way kala qaalisan yihin fainahaa maradani alahatni waa iga mashquulisay aanifan hadda can salaatii salaadayda way mashquulisay quruxdeedu salaadiiba iga mahuu marka abijahm wuxuu nabigu uga dalbanayaa maradan mashquulisay waxaa soo hadyadeeyey abujahm markaa nebigu muu odhan u celiya waayo qalbigiisaa wax ku dhacaya kaana nabiyu yaqbalu lhadiya nabigu hadiyadda waa aqbalay laakiin wuxuu uhi nebigu hadiyadiisa u celiya laakiin kiisa kale ee aanay mashquulinayna bilaa midabka ah iiga soo qaada buu hi nabigu calayhi salaau wasalaam marka de waxaynu ka hadlaynay adkaarta salaada dabadeed xadiiskama adkaar baa ku haysaan adkaar laguma hayo marka culimmada qaar waxay leeyihiin waxaa meesha loo soo geliyey salaaddii markuu ka baxay buu i iga celiya marada marka adkaartii iyadoo la wado ama aan lala iman in hadal la dhex gelin karo inaanay wax dhiba lahayn ayaa xadiiska laga faa'idaysanaya culimada qaarna waxay yidhaahdeen adkaarta carabkana waa laga yidhaahdaa qalbigana waa in lagu soo xaadiriya marka nebigu halkan wuxuu ku tilmaamaya adkaarta marka la akhrinayo qalbigana in la ilaaliyo waayo alhatni waa khushuucdii bay waxyeeshay iyo dikrigii qalbiga ayay waxyeeshay baabu ljamci bayna asalaatayni fi safar labadii salaadood in la geeyo can cabd bni cabaasi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam wuxuu ahaa yajmacu mid kulmiya fi safari safarka dhexdiis bayna salaati الظuhri wاlcasri ayuu kulminayay ida kaana waa markuu yahay calىa dahri sayrin ay calىa sayrin mid soconaya dahri waa iska taakiid wey yacni mid dhabarka saaran yani wadada saaran yani mid soconaya wayajmacu wuxuu kulminay bayna almagribi wاlcishaa ayuu nabigu kulminaya alayhi الsalaau wasalaam waxaa xadiiskani tilmaamaya qofku markuu musaafir yahay in loo ogol yahay duhur iyo casar inuu israaciyo oo wakhtigii duhurka la wada tukado la yidhaahdo jamcu taqdiim ama wakhtigii casarka la wada tukado la yidhaahdo jamcu taakhiir mahrib iyo cishuhuna waa la mid iyagana in la jamcinayo laakiin salaaddii subax iyadu meesha kuma jirto oo waxa weeye iyada salaad lama raacinayo maqhribkii baa la mida cishaha ka dambeeya la raacinayaa laakiin casarka ka horeeya la raacin maayo lala jamcin maayo qofka musaafirkaahina isagaa kala dooranay hadday u sinnaatana ma taqdiimkaa fiican mise taakhiirka hadday labaduba isugu mid yihiin hadday labaduba isugu mid yihiin waxa fiican jamcu taakhiir baa fiican waayo taqdiimka hadal baa ku jira xagga axaadiistana waxa badan jamcu taakhiirkaa badan markaa salaad aan wakhtigeedu soo gelin inaad qadinto iyo salaad inaad wakhtigeeda ka dib dhigto labada waxa sahlan salaad soo gashay wakhtigeeda in laga dambayso ayaa waxa weeye sahlan sidaasaa jamcu taakhiirku u fadli badan yihi waxayna culimmadu leeyihiin jamacu waa lilxaaja waa haddii loo baahdo safar iyo magaalaba waa marka loo baahdo layska jamcin maayo way kuu bannaanta laakiin marka loo baahdo ayaa la jamcinaya saas saas nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam samaynayey baabu qasri الصalaati fi الsafar salaada in la gaabiyo marka safarka lagu jiro can cabdulahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ihi saaxibtu waxaan raacay oo la saaxiibay rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam fakaana waa ahaa nabigu laa yaziidu midaan ka badinay fii safari safarka dhexdiis calaa rakcatayni salaadaha afartaa laba kama badinayn wa abaa bakrin baan la saaxiibay iyo wa cumara wa cumaana kadalika sidaasoo kale waxaa la mida ah qofkii musaafirka ahaa salaadii afarta ahayd inuu laba ka dhigayo laba inuu tukanayo nabiguna waa joogteeye calayhi salaau wasalaam bal nebiga lagama hayo isagoo safara inuu jamaca iska daayey waa badan tahay laakiin isagoo safara inuu salaadii dhammaystiray nebiga lagama hayo axaadiisa ku timina waa wada daciif nabigu wuxuu joogteynaya inuu gaabiyo ayuu joogteynaya nabigu calayhi salaau wasalaam masaafada lagu gaabinaya sida jumhuurtu ay qabaan waa an iyo sideean kilomitr sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan culimmada qaarna waxay yidhaahdeen wax kastoo safar lagu sheego laakiin qowlkaa jumhuurta xadle waa ilaa haddii kale khalkhal baa kugu dhacaya talo safar ma noqonayo mise noqon maayo ya tulooyin ka dhow haddaad gaadho konton iyo lixdan kilomitr talo safar ma tahay ma dadkaa la weydiinaya culays baa ka imanay laakiin sidaa jumhuurtu ku tageen an iyo sideean safarkaagu hadduu gaadho oo bimacnaa uu gaadhayo markaad magaalada ka baxdo waad gaabinaysaa salaadii waana sida jumhuurtu qabaan baynu leenahay wallahu tacala aclam wsala allah waslm clى nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi waslm